بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته waxaan filayaa habeenadan ba in culamo waaweyn idinla joogtay waddanka dakaatiradiisii ama aqoon-yahankiisii anagu dee caamadaanu kusii samaynay nimankaa culamada ah intay idinka imanayaan mar hadday yimaadeen oo duruusta akrinayeen cilmi idinkama maqnaan u malayn darsigaygu caawa wuxuu iskaga saabsiisan yahay inaan bal tambiihiyo ama baraarujiyo ninka ganacsada ee muslimka ah, maadaama magaaladiinu ay magaalo ganacsi tahay dadkuna camalka ugu badan ama shaqada ugu badana hayaa uu hayaa ay ganacsi tahay ee waxyaabaa looga baahan yahay wax ka mid ah ama taxadiyaadka ee hortaagan ugu horeyn waxaynu ognahay ilaahay subxaanaه wa tacaala ganacsiga inuu baneeyey waaxala allahu اlbayca waxarama الriba ilaahay subxaanaه wa tacaala binasi kitaabihi buu inoogu tilmaamayaa beycu ama waxgadista iyo wax soo gadashadu ganacsigu inuu xalaal yahay aayaad badan oo qur-aan wana laga dheegan karaa masaladaasi oo alle subxaanaه wa tacaala uu kaga waramayo bale layna yidhi cibaadadiina markaad dhammaysataan faاntashiruu fi اlardi wاbtaguu min fadli اllah wadkuruu llaha kaiira lacalakum tuflixuun aayaadka qur-aan ee ku soo arooray ama axaadiista ku soo aroortay ganacsiga iyo waxtarkiisa iyo ajarkiisa iyo fawaa'idiisu waa iska tiro badan yihiin waxaa kugu filan imaamu طabri raxmat ullaahi calayhi markuu tafsiirayo aayaadkan ugu dambeeya ee suuraة اlmuzammil ilahi wuxuu leey ina rabaka yaclamu anaka taquumu adnى min ثuluثay اleyli wanisfa waثuluثahu waطaaئfaة min aladiina macaka wallahu yuqadir اleyla wالnahaar calima an lan tuxsuuhu fataaba calaykum faqra'uu ma tayasara min alqur'an calima an sayakuunu minkum marda waakharuuna yadribuuna fi lardi yabtaguuna min fadli illah waakharuuna yuqaatiluuna fi sabiili illah minta waajibka salaadiyey waajibnimadeedii waxyaabaha ilaahay tilmaamay subxaanahu wa tacaala inaan lagu fudaydiyey waxa ka mid ah waxaa idinka mida baa la yidhi dad xanuunsan waxaa kaloo idinka mida baa la yidhi dad ganacsato ah oo ilaahay fadligiisa raadcaynaya iyo waakharuuna yuqaatiluuna fi sabiili اllah si awgeed bu imaamu abri imaam اlqurطbi raxmat ullaahi calayhi wuxuu leeyahay ilaahay aayadda tan wuxuu ku simay darajaة اlmujaahidiin iyo almuktasibiin almaali اlxalaal kuwa shaqaysanaya si ay caruurtooda iyo naftooda iyo dadkooda u quudiyaan iyo kuwa mardaaga intaas baa meel qura lagu wada tilmaamay buu tilmaamaya axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam ka soo aroortay waxaa ka mid ah xadiidka imaamu termedi iyo ibnu maaja warinayo inkastoo sanadkiisa culamada qaar ay ka hadhadlaan sheekh ilalbani raxmat ullaahi calayhina axaadiistu isbaraanbariye ee ka mid yahay oo kutubuhu lqadiimana wuu tadciifinayaa kutubtiisa dambena wuu tasxiixinayaa xadiidku wuxuu tilmaamayaa attaajir alamiin asaduuq almuslim maca الnabiyiina والصidiqiina والshuhadaaءi yowma اlqiyaama qofka taajirka ah ganacsadaha ammaanada lee amiinka ah ammaanadu waa صifaة اlambiyaa inii lakum naasixun aminay wada tilmaamayaan waa dadka ugu mudan ummadda muslimka ah sifaadka lagu tilmaamo nebigu wuxuu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam ganacsadaha amiinka ah ee ammaanada leh ee runsheega ah saduuqa ah ee muslimka ah buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam kaasi qiyaamaha wuxuu la soo baxayaa safka muqadamka ee horeeya dadka mu'miniinta hogaamiya oo waa nebiyada iyo sidiiqiinta riwaayadda qaarkoodna shuhadaa quray ku koobsanaysaa laakiin isku soo dar shahiidka iyo sidiiqi iyo nebigu intuba waxa weeyaan waa hormuudka ummadda muslimka ah marka qiyaamaha waxa la raaciyey inuu dadkaa hormuudkaa ah soo raaciyo macnaheedu waxa weeyaan hadduu ganacsigu mid uu ilaahay kaga cabsaday yahay oo uu ku cibaadaysanayay uu yahay inuu ka mid yahay cibaadaadka meesha hore aakhiro lagu badbaado ee dadka hore ka mid ah ma badinaya markaa nusuusta kusoo aroortay ajarkeeda iyo ibaaxadeeda iyo wixii la halmaala laakiin waxaan rabaa inaan waxoogaa yar idinka tilmaamo casrigan aynu nool lahay iyo ganacsadaha dhibaatooyinka haysata casrigan aynu nool nahay waxay ku tilmaamaan waa casru technology casru eh, maxay yidhahdaan information waa information society bay yidhahdaan waa bulshada warka ama macluumaadka macluumaadkaa badana la helay ee casrigan jira iyo xidhiidhkaa tirada badan leh furas wuu yey ay tahay qofka muslimka inuu ka faa'iideysado oo waxaa la yidhahdaa casriga kan dee adigoo gurigaaga fadhiya ayaad macluumaadka ugu badan heli kartaa adoon gurigaaga dhanna uga bixin ayaad heli kartaa dunida alaabta taallo oo dhami waxay tahy qiimaha ay joogto meelaha ay taallo sida loo kala gato waxaad macluumaad u baahantao dhan adigoo gurigaaga fadhiyaad heli kartaa soomaaliduna dee waxyaabahay ku ammaanantay waxaa ka mid ah waxay dhahdaan waa open society waa bulsho furan bulshada furani waa bulsho warkeedu uu si fudud isu gaadho maalan east africa iyo dhulkaasi gaalo ama niman reer yurube iyo hindi ayaa baac mushtarka ahaan jiray qof waliba inta uu haysto ama itemka uu yaqaano wuu la aamusay dabeetana keligii ayaa ka baac mushtarayn jiray soomaalaa timi soomaalidu waa open society waa dad furan way isu sheeg sheegtay daba iyo daclo suuqa cid walba way ka saareen waxay kaga saareenee quri maha activity kale waa informationka waa warka ay isa siinayeen warkaasi ay kala helayeen ay isa siinayeen ayaa ah wax weyn marka la joogo caalamka maanta la joogo marka maanta caalamkaynu joogno itisaalaadku way fudud yihin oo ama internet gal ama telefon dir ama kan dir ama waxaan sameeye inaad hesho macluumadaad u baahantahay oo dhan waad heli kartaa waxaa kaloo fudud qaabkaad lacagta u gudbin karto oo waagii hore dee awrkaasaa lacagta la saari jiray oo lasii safri jiray oo bila la sii socon jiray haddana waa swift waa mobilekaad sidato aad dhowr badhan taabato ayaa lacagtu dunida dabadeeda ku gaadhaysaa adna kugu soo gaadhaysaa idan itisaalaadkii oo dhami wuu fududaada taxwiilaadkii lacagtoo dhami wuu fududaada muwaasalaadkiina waa fududaadeen wixii wax la saari jiray dareen dayuurad markab wax walba waxbaa lasoo saaray iyana wuu fududyahy xaggaa marka laga eego tijaaradu casrigan way ka fududay cusuurtii hore oo waa furas laakiin dhan kale marka laga eego qofka muslimkaa cidhiidhi badan bay ku tahay waayo nidaamka caalamiga ee dhaqaale wuxuu ku salaysan yahay nidaam aan islaami ahayn waxaa hormuud ka ah dad gaaleed waxaanay bays uga dhigeen oo uu ku salaysan yahay nidaam ribowiya sida daraaddeed waa nidaam dulmi iyo khiyaamo iyo guud ahaan markaynu duuduubno xalaal iyo xaaraan aan loo kala eegeynay marka taajirka ganacsadaha muslimkii wuxuu u baahan yahay kow inuu kala garto acyaanta maxaa xalaala ah, maxaa se xaaraana ah. shareecada markaynu eegno xaaraantu waa wax yar yar yar yar yar waxa kaloo dhami waa xalaal maalan waxa la cunoo dhan qur-aanku dhowr shay buu tilmaamay bes sunnaduna wax yaro kooban bay ku dartay marka sidaa loo eego xaaraantu waa farakutiris waa kow iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan wax loo odhan karo xalaashuna waa waxa soo hadha laakiin markay tijaarada gacanta ku qabteen cid aan muslim ahayni waxay noqotay xaaraantii yaraydee farakutiriska ahayd in wax walba la saarsaaro sidaa ogeed acyaanta waxa caynta uu qofka muslimka iibinayo waa inuu garanayo tusaalayaal baan idinsiin kooban maanta industry-ga ama warshadda waxaa loo yaqaano dad aan muslim ahayn baa gacanta ku haya waagii horena reer galbeed oo qaarkoodna ahlu kitaab yihiin qaarna diinlaawayaal yihiin baa gacanta ku hayay iminkana eshiya ku soo biirtay oo ama malaaxida ah siday u badan yihiin chinisku ba rumaysnayn ama hinduus iyo beliya baas kale ah iyo buudiis idan diinlaawayaal kaloo ahlu kitaabku ka sokeeya oo kasii fog ahlu kitaabka warshaddu markay shayga samaynayso laba shay baa asaloo ay ka fekertaa shayga taklifadiisu inay jabnaato iyo availability inuu productionku aanu kaala kala go-aynine aada heli karto wafradiisa inuu mutawafir yahay dunida waxaa badani wuxuu noqday ee mutawafir agtooda ah matalan waxaa la cuno oo dhan markaad eegto ama daawo oo dhan eegto waxaasoo dhan in badanoo ka mid ah ama dufan xaaraanaa ku jira ama alcohol xaaraanaa ku jira ama neef aan la qalin wixiibaa ku jira ama doofaar wixii baa ku jira waayo iyagaa more available iyagaa la helaya waxaa laga yaabaa waxyaabaha qaarkood haddan ka waramo inaad ka yaqyaqsootaan waayo dadka waxaan ka shaqaynayaa waxaan see loo helaa tusaalaan ku siin cosmetiska dunida la isticmaalo qaybo ka mida ah, brotinska lagu daro qaarkood dhakhtarku wuxuu daadiyaabaa laga soo saaraa caruurtan yarare lasoo daadiya soo mataqaanayn abortionka meydkan caruurtan la daadiyey qaarkood baranbaro la beeray bed baranbara laga soo guraa baranbarada soo mataqaaneen brotins baa laga soo guraa qaarkood kaadida bini aadamkaa lagala baxaa brotinska qaarkood kaadida bini aadamkay kala soo baxaan qaarkood yani ninkan waxba xalaalka ma aha waxba xaaraanka ma aha qof bini aadam aan waxbaba xaaraan agtiisa ahayn oo haddana isagu gacanta kuugu hayo wixii la samaynayey walidaalika baa laga yaabaa inaad aragto waxa ugu yar aynu ibina waa nacnac hargeyse dhexdeeda anigoo marayaa nacnac iibsaday dhowr iyo sagaashankii markaasaan furay waxaa ihi warbar horta aan akhriya waraaqda yara ku qoranayso jallaatiin baa ku jira yacni xabada nacnaca ka bilow ilaaya waxa ugu sareeya wax waliba waa ku jira taa maxaan uga dan leeyay taajirka muslimka ahi waa inuu og yahay waxa uu iibinayaa contentiska wuxuu ka samaysan yihi waxaan uu iibinayaa qofka muslimka ah uu soo qaaday ee dunida dabadeeda ka keenay ama sharaab ha noqoto ama cunno ha noqoto ama daawo ha noqoto ama waxay doonaysa ha anahaato waxaan la sidaa inuu yahay wax xalaal ka yimi iyo wax xaaraan ka yimi xaaraanta waa yartaynu dhe laakiin ogaan bay meel walba u saarsaareen waxaan leenahay markaa qofka muslimkaa ah waxaa hortaagan taxadi alxalaali walxaraam ugu horeyn tijaaradaada seebaad uga ilaalin lahayd xaaraanta seebaad uga dhigi lahayd wax xalaala ah. bini aadamka waa iskaga abuurantay xoolo jacaylku oo xoola waynu jecelnay wainahu lixubi lkhayri la shadiid watuxibuuna almaala xuba jama bini aadamka xoolaha aada buu jecel yahay inuu helo laakiin qofka muslimka ahi wuxuu u baahan yahay inuu iska hubiyo xoolahaasi meesha ay ka soo gelayaan waa waxyaabaa laynagu beeray si laynoo itixaamo nabigu calayh salaatu wasalaam waa ka tilmaamayay qofka bini aadamkii haddii laba waadiyo dahaba uu haysto labtaqa haalis buu dalbaya mid saddexaad buu raadinaya un guriga bini aadamka ciidunbaa buuxisa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaba waxaynu u baahannahay inagoo noocaasi laynoo abuuray ayaa waxaa laynagu yidhi kaasina waa xalaal kaasina waa xaaraane kaad qaadataabaana lagugu abaalmarinaya dhanka kalena nafta bini aadamkii markay ururisana waxaa laynagu itixaamay kale waxaa ka mid ah, a uxdirat ilanfusu shux waxaa laynagu xaadiriyey bakhaylnimo wa kaana alinsaanu qatuura nebigu wuxuu tilmaamaya yahr bnu aadam bini aadamku waa gaboobaa laba shay laakiin ma gaboobaane dhallinyaradu mu ka ahaadaa xoolo jacaylka iyo ilaalintooda iyo cimriga iyo amalkaa dheer iyo da-daas in la sii jiro bini aadamku kama gaboobo maxaa ku saaran marka dunida waxay yaallaaba baynu ihi waa nooca ah technologigina wuxuu fudaydiyey wax walba in la qaabeyn karo wax walba in la qaabeyn karo wax badan oo aanad adigu sawiranayninna inay cunooyinka ku jiri karaan matalan cunadu daasadaha ku jirta wax dhadhan loogu sameeyaa lagu daraa oo chemicalska marka la isku walwalaaqo wax dhadhan u sameeya waxaa dhadhanka u sameeya xaggu ka yima isweydiin leh waxaa lagu daraa wax isku haya inaanay kala miirmin oo iskos wax isjiidadkiisu inaanu kala bixin ayaa lagu daraa waxaa lagu daraa wax cimri dharar u sameeya inaanay hore u xumaanin waxaa lagu daraa konton shay waxaa lagu dara qaar midab loogu yeelo waxaasoo dhami cunadii caadiga ahayd baa lagu walaaqaya cunadii xalaasha ahayd ee caadiga ahayd baa waxan inta lasoo qaadaa lagu walaq waxaad moodeysaa inuu beriis khaliyayay ama inuu fuul khaliyo yahay ama inuu e, cambe yahay baad ugu haysataa laakiin waxa ku walaaqane ku guda jiraa way tiro badan yihin sida awgeed waxaan leenahay qofka taajirka ee muslimka ahi weliba dowladaheenan burburay aan cid waxbaadhaba lahayn waa laga yaaba meelaha adduunka dowlado adagi ka jiraan inay dowladuhu laab leeyiin iyo wax baadhaan oo censorship oo maxaa la soo deynayaa se maxaa la soo deyna in la isweydiiyo waxaan leenahay cala lmuslim bay maanta wax waxoo dhami saarantay qofkan taajirka ee muslimkaabaa waxaasoo dhami saarantay inaad xalaal iyo xaaraan kala dooratid ya ayuha arasulu kuluu min aayibaati wacmaluu saalixa yaa ayuha aladiina aamanuu laa takuluu amwaalakum baynakum bilbail xoolahaas qaabkay kugu soo gelayaan inaad xalaalnimadooda ilaaliso waana kuu nabigu tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam waxyaabaha ugu badan ee qofka diintiisa fasahaadiya inay ka mid tahay maalka iyo mansabku nabigu yihi laba yeey ama la waraabe oo adri lagu sii daayey ugama fasaad badno qofka siday diintiisa u fasaadiyaan maxay xirsu lmari cala almaali washarafi lidiini qofku xoolaha jacaylkoodiiyo si u uruurinayo iyo sharaf iyo maamuus iyo magac iyo mansab iyo dowladnimo siduu u raadinayo aakhirana ilaahi wuxuu leey qaar inta lasoo taaga inay ku halaan hali doonaan maa agnaa canii maaliya halaka canii sulaaniya xoolihii waxba igama tarin iyo sulaankii iyo maamulkii iyo wixii aan haystay oo dhan casriga dambana wuxuu nebigu ku tilmaamay inay ummadda zaman ku iman doonto laa yubaali lmaru maa akhada minhu amin xalaalin am min am min alxaraam wakti aanay dadku uba aabe yeeli doonin waxaan soo gelaya ma baa mise waa xaaraan weliba soomaalidu laba dhibba way qabtaa markay dhanka maalka joogto dhaqan horo qadiima way qabaan oo waracu ku yaraa soomaalidu geelay qaadi jirtay soo maha geel nin muslima foofsaday oo halkaa uu dareersaday saaka ayaa intaa la qaadaaba weliba ammaan loo haystay idan tii baadiyuhu dhaqankeedii hore kaasu ah tii magaaladuna waxay noqotay in la isweydiiyo wuxuu lacag matay waxaan kusoo gelayaa lacag un maye inaan loo eegin maxal hal bay kaasoo gelaysaa mise xaaraan bay kaasoo gelaysaa ta dadka ka dhaxaysa iyadu kumaba sii jirto dowladaha iyo meelahaasi lacalla dadka wax isku darsadaa in badan inay isboobaan lacalla waxay u badan tahay dadku masalada maalka waa masalo adag sida awgeed waxaynu leenahay laba shayba waad u baahantihiin kow marka hore waxana iibinaysaan xalaal iyo xaaraan waxayiin inaad garataan marka labaadna dee sharciga u egtaan dhankii kale ee wax iibinta iyo wax iibsiga iyo sharci bu waa jira ilaahay inoo soo dejiyey sharcigaa inoo soo dejiyey waxna xalaal buu ku tilmaamaya waxna xaaraan buu ku tilmaamaya waxna waxaa lagu tilmaamay inay maxay yihiin mutashaabih ama shubahaad inuu ku jiro nebigu wuxuu u tilmaamay ninka waxyaabaha xataa madmadowga kaga jiraan kaga tagaa inuu kaasi diintiisa dhowrsaday ka ku dhiirada waxaa madmadowgu ku jirana inuu ismiga ku dhacayo sida awgeed taxadiga labaad aan tilmaamaya ama challengeka ama caqabada labaad ee dadka soomaaliyeed haysataa ama muslimkaba intooda badan haysataa waa jahliga diinta jaahilka laga yihi salaada inkastaba ha waxbaynu ka baranaa ugu yaraan weysadu waxay ku burtay iyo waa naqnaqaan ah cumuuman salaadu waxay ku asaxdiya arkaanteeda waa naqaana laakiin haddaynu isweydiina yaa weli beec u fadhiistay oo bartay maca ulaabulcilmiga ku dar xataa kutubta la dhigo inta badan ulaabulcilmiga dee cilmigan dambe ee gabadh gabadha ahi inta baabka cibaadaadka marka la qaato aba la iskaga tagaa walidalik baan arkayay nin culamadii soomaaliyeed hore ka mido minhaajka markuu bilaabayo kitaabulbayc buu ka bilaabi jiray wuxuu odhan jiray kolley waa ka tegeysaa kane kamaaliday ka bilaabayaa buu odhan jiray sababta waxay tahay waxa yar dadka intuu fadhiistay isweydiiyey war muxuu beyca ku asaxaa shareecadu maxay ka qabtaa sidee wax loo iibiyaa ilaahiyo rasuulkiisu maxay inooga sheegeen waxiibka bale waxaad moodaa inaynu u dhadhownahay qoladii nebi shucayb loo soo diray maxay yidhaahdeen ma waxaad rabtaa an nafcala fi amwaalina maa nashaa bay ku doodayeen maxaa dhaqaale iyo diin kala galay bay lahaayeen dhaqaale iyo diin maxaa kala galay tijaare iyo diin maxaa kala galay laakiin waxaan leeyahay masalada labaad ee madowgu ku jiraa markaa waxay tahay xadiidkii alab lcilmi fariida calaa kuli muslim ee ibnu maaja warinayey sanadkiisa inkastoo culimmada qaar ay ka hadashay imaamu axmed iyo bayhaqi iyo nawowi iyo qoladaasi daciifisay haddana albani iyo suyuud iyo rag kale waa tasxiixiyeen laakiin macnaha xadiidka culimmadu isku waafaqsantay in cilmiga la dalbaa oo qofka wixii farad isaga ku ah haddaad guursanayso cilmiga guurka inaad barataa waajib uu kugu yahy gabadhu maxay kaaga furmaysaa iyo maxaad ku qabaysaa iyo maxay xaq kugu leedahay haddaad tijaaranaysana waajib ay kugu tahay inaad barato maxaa tijaarada ka banaan maxaanse ka banaanayn haddaad salaad tukanaysana waajib ay kugu tahay salaadda inaad barato idan qof walba diinta waxa kaga waajiba inta khusaysa sida awgeed waxaanu leenahay dadka tijaarada ka shaqeeya haddaad can jahlin ku gasho waxaad walaaqdo dee akhre waa lagu qabsanaya adigoo awoodi karaya inaad barato adigoo awoodi karaya inaad barato haddaad intaad iska bilowdo un tidhaahdo war waa insha allah waa iska hagaagaysa de anaa lacagtun dhiibaya isna alaabtun baan ka qaadanayaaye maxaa kale layga baahan yahay hadduu arrinkaagu gaadho waa lagu dabaqaya si awgeed waxaynu leenahay taajirka muslimka ah korkiisa waxaa saaran axkaamta beeca iyo shiraaga kusoo aroortay iyo baab ilbuyuuc wixii ku soo arooray inuu barto si uu uga baxsado ribe iyo maysar iyo wixii shareecadu mamnuucday oo dhan si uu uga baxsado si awgeed buu imaamu nawowi raxmat ullaahi caleyhi majmuuciisa wuxuu ku tilmaamaya beeca iyo nikaaxa iyo wixii la halmaala ayuu wuxuu ka soo naqlinayaa nuquul imaam alxarameyn iyo ghazali iyo qoladaasoo leh waxaa mutacayina qofku marka uu rabo intuu waxaa qabto inuu barto shuruudooda iyo waxay ku asaaxisiya waxaasi markaasuu isagu wuxuu leeyahy war tacayunkaa horeba ka kaalee waxa xaaraama inaad bilowdaba waxa xaaraana aliqdaam calayhi ilaa bacda macrifati shardi marka la garto uun bilaabi kartaa buu tilmaamaya aimadii muslimiintii horena cumar bin alkhadaab baa wuxuu odhan jiray war ninkaan axkaamtaasi garanayno laa yabci fii suuqina ilaa man qad tafaqaha fi ddiin suuq iyaga iyo wax ku iibinin nin diinta gartay mooyaane nin diinta fahmay mooyaane taa macnaheedu waxa weeyaan dhanka kale haddaan idinka tuso wixii aa isleediin qaanuuniyan waa lagu dhacayaa legal termska waa u egtaan intaa looyar u tagtaan baa contraga ugeysaan oo tidhaahdaan balada contraga kan eeg sharciga si waafaqaya iyo waxaa wixii ku saabsan cashuurta dowladda iyo waxaasi waa soo barataan waxa laydinkaga yeelanayo si ama uga gorgortantaan ama uga baxsataan ama u bixisaan si dab kastaba ha noqotee waad isku daydaa inaad wax ka soo ogaa wax allaaliya waxaa idinku xidhan haddaad wax iibsanayso haddaad imika guri iibsanaysa ama meel iibsanaysa inta badan iskama qaadate waxaad tidhaha nootayadayna gee nootayadu muxuu qabanayaa qaanuunku kuu eegayaa wuxuu waafajinayaa shuruucda meesha taalla oo maxaad diiday inaad diinta u eegto marka inta kaleba waad u eegi garanaysaaye inta kaleba waad u eegi garanaysaa waanad raadinaysaa aqoonteeda maxaad diiday markaa inaad u eegto war ma ku bannaanta mise kuma bannaana waxay dhaaheen tujaartii hore muslimiinta ahay waxay lahaan jireen niman fuqaha ah oo la taliyo ah qaarkoodna waxay lahaan jireenba fuqaha ay ku daraan safarkooda oo safarkaasi intuu maqan yahay wax soo gadanayo waxaasoo dhan ka eega beeca wixii xalaal u dhacaya waxa xaaraan u dhacaya tusaale kale aanan siiyo markaa gabadh guursanaysaan waxaad tidhaahdaan wadaad inoo doona gabadhaad guursataan miya jirta iyadaan wadaad joogin hadda wadaadku shaqaba kuma leh gabadha guurku wuxuu asaxaa maxay dee weligeedii iyo ninkii bixinaya iyo markhaatiyadii iyo intaan laysla helo ayuu ku asaxaa wadaadku shaqo kuma leh haddaa maxaa loogu yeedhaya waxaa loogu yeedhayay war bal inaga hubi waxaanaanu wadnaa inuu sharciga waafaqsanyay intaasuu wadaadku u fadhiyay meesha siiqadan ay u dhacayso eh, ku guuriyey de masiiqo saxa ma tahay markhaatiyadani markhaati galeen ma yihiin ninkani weligii bal hasheekh khitaabka u ego hubi intaan aanu wadnaa oo maxaa diiday markaad wax iibsanaysa inaad tirahdaan bal sheekh hadda kitaabka u eego intaan wadnaa ila waa isku mid kitaabka nikaaxa iyo kitaabka beeca waxba uma dhexeeyaan waa isku mid kanba waxaad ogolaatay in sheekh loo tago la la eego wuxuu saxmayay mise ma aha kanina waa la mid marka si awgeed waxaan leeyahay marka hore waxaynu iibinayno acyaantaynu iibinayno maxaa xalaal iyo maxaa xaaraana wadaadkuba laftiisu wax badan kama oge cidda wax ka og weydiiya oo baadi doona oo waxanaa gadaysaan iska hubiya waxanaad gadaysaan iska hubiya marka labaadna waxay leenahay sida wax loo iibiyo wax loo gado wuxuu sharcigu ka qabo waa la baran karaa laba saddex maalmood baa kugu filan oo koors fiican lagu siiyo waad beysiga fahamtid usuusha aada garatid wixii masale markaa madmadow galana aada ula tagtid sheekhaaga la taliyaa ku ah markaa kuwa muftiga ah aad wixii masale madmadow galena weydiiso laakiin inta bayska ah, asalka ah dee inaad cidna u daba fadhiisan aada ogaato oo aad garatid subax walba dukaankaad furaysaa iyo dukaanku wuxuu beeciisu ka asaxayo waxaanu ku asaxaynin qadiyada labaad ama saddexaad aan tilmaamaya waxa weeyaan tijaaradu iyo xoolo dhaqashadu inaanay cibaadada kale inaga mashquulin inaad noloshoo dhan ka dhigin lacag see loo helaa oo marka waagu bariyo intaad kalahdo habeenkii marka la seexanayo inaad soo fadhiisato intaana shilin un um sidii loo heli lahaa ad ku maqan tahay waxa kaloo dhanna aada gacan bidixayso markaa waxaad soo baxaysaa cabdu dirhami wa dinaarku uu nebigu sheegayay inaad dirhamka iyo dinaarka addoon aada u noqoto taajirka muslimka ahi ilaahay cibaadadiisa iyo diintiisa kama mashquuliso tijaaradu saa daraaddeed ba ilaahay qur-aanka kuwa ammaanayana wuxuu yihi rijaalu laa tulhihim tijaaraة walaa baycu can dikri اllahi waiqaami الصalaati waitaaءi الzakaat yakhaafuuna ywma tataqalabu fiihi اlquluub wاlabsaar masaajidda kuwii camiraya waxaa lagu tilmaamay inay rag yihiin aanay ka mashquulinin ganacsiga iyo waxiibsigu ilaahay xuskiisa iyo salaada ogisteeda iyo zakada bixinteeda aanay ka mashquulinin munaafiqiintiina maxaa ilaahay ku tilmaamay shaqalatnaa amwaaluna waahluna bay idhaaheen kuwii munaafiqa iyagu waxay idhaahdeen shaqalatnaa amwaaluna waahluna xool iyo carruurtii baana mashquuliyay oo miyan waxbaba haleelaa buu leeyay wati xoole ama addoon baad u tahay xoolaa adigaa lehe waxay ahayd inaad adigu wax ka haleesho saa daraaddeed ilaahay qur-aanka isagoo qolo dhaleecaynayo wuxuu ku tilmaamay waidaa ra-w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima qul maa cinda allahi khayru min allahwi min atijaara wallahu khayru raasiqiin maalinta jimcaha aadaanka dambe hadduu dhaco waa xaaraani wax la iibiyaa ma banaana aadaanka dambe jimco hadduu yeedho in wax la ibiya waa xaaraan haddii markaa ay kaaba mashquuliso salaadii iyo khudbadii iyo wixii oo dhan tijaara kaa mashquuliso ka waran waa kuwa ilaahay uu ku tilmaamayo tijaariya lahu hada infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima qul maa cinda allahi khayru min allahwi wa min atijaara si awgeed ayuha alaxiba waxaan leenahay qofka taajirka ee muslimkaa ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa iyo cibaadadiisa iyo diintiisa barashadeedu shilinku inuu ka mashquuliyo mahayana waan soo koobaya warka intaa waxaan ku darayaa taajirka muslimka ahi tijaaradu waa inay noqotaa waxaad ilaahay ugu dhawaanayso hadday dariiqii saxaa marto ilaahay bay kuu dhaweyneysaa waa goorma waa goorta aada ku dhaqanto albiri waasidqi waataqwa waa goorta aada ilaahay kaga cabsato nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa fain sadaqaa wabayana burika lahuma fii baycihima wain katama wakadaba muxiqat barakatu baycihima labada wax kala gadanaya khiyaarulmajliskay leeyihin intaanay kala tegin yacni waxbaa hadda kala gadateen weli maydan kala dhaqaaqin waa kala noqon kartaa khiyaarkii weli wuu jiraa haddaba wuxuu nabigu yihi fain sadaqa wabayana hadday run sheegaan oo caddeeyaan run sheegu waa maxay casrigan dambe waxaa soo baxay miisaanka iyo mikyaalka iyo wax o dhan baa la isku khiyaameeya oo qishku meel walba wuu galay waxaad arkaysaa daawo toban miligram loogu talagalo maadadaasi inay ku jirto laba miligram lagu soo shubay waa qish runka sheegi maysid wixii magacaan magaciisa ah inaad ku qortay intaad indiye kusoo walwalaqda odhanaysa waa kii ugu dambeeye maxay jabaan lagu sameeyo waa qish kale wuxuu wuxuu yahay waxaan ahayn wa dadka ugu maalgelinayso aad kaga sheegto miisaankiisoo aada dhinto birahan meesha ku dhisan ee iminka sabada inoogu dhisan qiimay lahaayeen ironka ku jira matalan tujaarta intay tagaan bay dha ironka adeer ka yaro khafiifiyo waxaa kale ku badi qiimahaan dhibaya hadhow suuqa isku erigan ka qeyb gelayahay markaasu wuxuu leeya birta tani waa tii labada injahay de waa laba injoo beena ah? ma aha laba injoo ayrana ma aha waa laba injoo aada soo walwalaaqday iron baa ku jira waxaa laga yaabaa wixii berigii hore lagu dari jiray fifty percent inaad ka soo dhintay laakiin camadu ma oga saasaad kaga iibinaysa waxaad leedahay waa waa ti millimeterkeedu waa tanna waa shan kanna waa toban kanna waa labaatan maad kaga iibinaysa waa been kale miisaankaa la qaldaa gadbadaad kusoo qoraysaa konton kiilo laakiin forty nine baad odhanaysaa kusho kii ku gurayay dushana konton baa kaga wada qoran sagaal iyo afartan ood kusoo guraysa dee dadku intuu jawaanka qaado inta badan miisaankaa saari maayo odhan maayo war kontonkii ma tahay ama shan iyo labaatankii ma tahay laakiin si aad qiimaha u yaro dhinto suuqa isku ereyga uga qeyb gasho ayaad waxaad leedahay kiilo kiilo ka reeb sagaal iyo afartan ku gur dabeetana sagaal iyo afartan baad keenaysaa maradaad odhanaysaa cotton weeyaan cod baad kaga imanaysaa waana boolista baad xagga sare kaga soo qortaye maadada ka samaysantay cudbiba maaha cotton maaha waa bolister baad kasoo kasoo saartay yacni qaabka wax loo khiyamaya waa tiro badan yihiin dee tujaartuna way maqlaysaa aad bay ufahmaysaa waan filayaa waa suuqiini walidaalik nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam haddaad run ka sheegtaan adeer aniga gadbadaydu waa sagaal iyo afartan kiilo baa kaaga iibinaya bahasha tan talyaanigaa kusoo sameeya waa runtay waa dhab miligramka ku qorani waa sax waxaa ku qoran bay ka samaysan tahay haddaad sidqigaa la timaado runtaa sheegtid oo caddaysid hadday ceeb kala leedahay wuxuu ku yidhi war baashani waa jabaan iga iibi markaasaa tiris ma garan maayo de raaci o jaban ha jaban weeyana qaado waxay idina tiri adeer maa haddana jabanki waa taiwankii tani khalaas hadduu kaaga iibsanayo taiwaannimada ha ku iibsado nebigu wuxuu leeya haddaa run sheegtaan oo caddaysaan buurika lahuma fi baycihima waa loo barakeeyaa beycooda xooluhuna barakaday ku badhaadhaane badnida kuma bataan badnidu qiimo ma leh badnidu hadduu bato oo riba noqdo yamxaqu llahu riba baa taalla waa barake beelaya wainkatamaa buu nebigu yidhi hadday qariyaan wakadabaa been sheegaan muxiqat barakatu baycihima beycoodu wuu barako beela idan waxaynu leenahay taajir muslima noqo oo waxaad iibinaysa ka run sheeg wuxuu yahay dadka u sheeg been ha ka sheegi ma diidanin waxyaaba yaroo uniku ah oo aad haysato meeshaad ka keentay qarso waxaan qarso taas adaa ku shaqo leh laakiin waxa shayga qiimaha u samaynaya un been ha ka sheegi waxa uu qiimaha u samay valuega samaynaya been ha ka sheegi intaa waxaan dheer inaad dee qof muslim oo dunidii qishkii iyo wixii way bateen laakiin haddana qofka muslimka ahi waa inuu qof jajaban noqdaa oo jajabnidu maxay keensanaysaa kii daynka la yara raaga haddii aanu waxba haysanin muddo si hadduu mucsir yahay ka dhaaf nabigu calayh salaatu wasalaam wuxuu sheegay nin dadka markuu daynka bixiyo inankiisa shaqaalaha ku yidhaahda war haddaanay waxba haysan iska dhaaf inagana in ilaahay inaga dhaafo abaa la arkaayo nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu la kulmay dabeetana isna ilaahay baa dembigiisi u dhaafay waa kii nebigu tilmaamayey ilaahay ha u naxariisto qof markuu waxiibiyo samaaxa ku jirto beyciisa aan dadka ku dhibin hadduu waxiibsanayana haddaad waxiibinayso dadka ha ku qaali garaynin u naxariiso haddaad waxiibsanaysana dee dadka ha baksino nafta ha isugu keeni haddaad dayn cid ku leedahayna si fiican uga dalab haddii adiga lagugu leeyahayna si fiican isaga bixi waxaynu u baahanay inaynu wax badan markaa xalaal miiradkii dib ugu noqono taajirka maanta jooga siduu xalaal miirad u noqon lahaa waa ma fududa waase noqon karaa maanta dunida systemkeedao dhami ribu ku salaysan yihi ribana nebigu wuxuu ku tilmaamay ka cuna iyo ka cunsiiya iyo ka ka markhaatiga ah iyo ka qoraya oo dhami waa malcuun buu nebigu u sheegaya wax oo dhami systemka dhan ee lagu baacmushtareynaya dunida ee dhaqaalana iyadu ku salaysan yihi intaad ka fakan kartaa haddaad feejig tahay unbaad minimise garayn kartaa cala aqal yarayn kartaa aada wax ka fakan kartaa ayuha alaxiba guud ahaan waxaynu leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu yimi suuqii ay wax ku kala iibsanayeen ayuu yihi yaa macshara tujaar war raggiina wax kala gadanayo buu nebigu yidhi waa la soo eegay markaasi nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu yihi ina tujaara yubcahuuna yowma alqiyaamati fujaara tujaarta qiyaamaha waxa la soo taagayaa badanoo ka midi iyagoo faajiriina faasiqiin dembiilayaal iyagoo ah ilaa man itaqa allaha wabara wasadaq buu nabigu yihi mid ilaahay ka baqay oo samafalay oo run sheegay mooyaane tujaarta inta badani fujaar bay aakhira kusoo baxayaan buu nabigu leeyay waxaa laga yaabaa inaad is leedahay xoolo xalaalaad shaqaysanaysaa haddana ay xalaal noqon kari waayaan waa mid dhib badan waxau nabigu inoo tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam gaflada ay maalka iyo tijaaradu keento inaynu ka baxno wuxuu nabigu inoo sheegayaa meelaha suuqa laqwiga iyo dhaarta ku badan laqwiga iyo dhaarta waxaa ku qastaan buu nebigu yidhi bal sadaqada badiya waxbixinta badiya si ay maxay laqwiga tirada badan le iyo dhaartan tirada badan le iyo waxaan idinka yarayso bale waxaad ka garan kartaa dee dhulka ilaahay ugu jecel yahay nebigu wuxuu ku tilmaamay waa masaajidda dhulka ugu sharka badan lana abgad lbilaadi ila llahina waa aswaaqda buu nabigu yihi wax lagu kala gato meelaha wax lagu kala gato sida awgeed meeshaasi maadaama dembigu ku badan yahay haddaad markaad galayso xasuusato ilaahay waa aan gafladu kugu dhicin nebigu wuxuu leya alayh salaatu wasalaam qofka marka uu masaajidka marka uu suuqa gelaya yidhaahda laa ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulk walahu اlxamdu yuxyi wayumiit wahuwa xayu laa yamuut biyadihi اlkhayru kuluh wa huwa calaa kuli shayin qadiir ninka intaa yidhaahda marka uu suuqa gelayo ilaahay kaa wuxuu u qoraa buu nabigu yihi alfa alfa xasana waxaana laga masaxaa alfa alfa sayi-a gurina jannada looga dhisaa waxay culimmadu ku sababeeyaan waxay idhahdaan meeshan baa ah mawطin اlgafla waa meel uu qofku markuu soo gelayo maxaad macaashtaayo maxaad dilaashaayo maxaa uu ka fakeray inta badane aanu ka fakerin wardiga iyo aakhira iyo alla aanu ka fakerin saa daraaddeed ba waxaa la yidhaha haddaad wardiga akhrisato markaad suuqa gelayso waxaad leedahay alf alf alf alf waa kun kun lugada carabeede hore wax milyan la yidhahda ma jiro kun baa u badnaan jiray tirada carabta marka lasoo tiriyo kun ay gaadho wixii ka dambeeya kunka un baa celcelin jiray kun kun in la yidhaahdo iyo kun kun alf alf alf in la yidhaahdo saddex alif haddii la sheego waa one billion laba alif haddii la sheego waa one million waa saan hadda u tirino ee tiradan dambe dunida nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamaya waa alf alf waa hal milyan oo xasanaad helaysa hal milyan oo sayi-ana waa lagaa masaxaya gurina jannada lagaaga dhisaya laakiin ma haleelnaa su-aashu waa taa ma haleelna markaynu suuqa galayno inaynu intaan idhaahno waxaynu u baahanay marka saa awgeed baa salman alfarisi xadiidka mawquufka ku ah imaamu muslim warinaya wuxuu tilmaamaya war suuqa markaad galayso haddaad awoodo ka ugu horeeye gala ha noqonin ka ugu dambeeye kasoo baxana ha noqonin fa inahaa macrakatu shaytaan wa biha yansibu raayata meeshu waa goob dagaalka shaydaan iyo halkuu calanka ka taagtay weeyaan waxay culammadu yidhaahdaan intaad u horgasho haddana ha u dambaynin calalqal haddaad kuwa hore xataa ka mid noqoto dee kuwa kasoo horbaxa noqo marka intaad u horeyso ha una waxaan filayaa waktigii salaada male waa gaadhay waxaan kusoo koobayaa taajirku inta aanad bini aadamka la tijaaraysan ilaahay la tijaarayso ilaahay la ganacso oo sidii aada tijaarada ugu janno geli lahayd ee aanay lacagoo qura u noqoteen ay u noqon lahayd jannadana wixii ku gelin lahaa tijaabi oo dadkii muslimiintii hore tujaarta ahaa dee duni dhan oo muslima maanta niman tujaaroo muslimiin unbaa tegay oo diinta u sheegay markaa warkaan gabagabaynaya anigu waxaan u imi inaan idin tambiihiyo xataa su-aalaha kama jawaabo idinkana jawaabi maayo de macalin baan ahay macalinku ma fahamteen buu yidhaahdaa wixii la fahmi waayo ayuu maan dib ugu noqonaya waxa alaaliya wixii su aala doctor khadar iyo iyo dukatirada kale ee idin joogta ayaa weydiinaysaa anigu waxaan u socday waxa weeyaan inaan idhaahdo war waxbaa idinka maqane raadiya meelihii laga raadinaya waa waa joogaan ma maqna laakiin warkayga o dhami wuxuu ku kooban yahay war tijaaradu iyay naartayna geyne xoolo iyo jannaynu isku heli karaynaa aan labadaas ku raadino xoolihiina waa helaynaa jannana waa helaynaa haddaynu marro maxay waddadii ilaah iyo rasuulkiisu inay idhaahdeen mara marka aniga warkayga aan maanta idinla imi haddaa tiin reer wajaale oo tijaaro ka shaqaynaya waxa weeyaan war lacagtu yahay naarta hayna geyna jannada hayna geyso wsala allahuma calaa muxamadi wcala alih wasaxbi wasalam walxamdu lilah rabbi اlcaalamiin